بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنك بالله بين آيات سديت إيا السقال إلى آيات بقول إيا سديت سورة هود نبي الله شعيب وحيكون يراهدين درسي هوري بصلاة دادا أمرتي inaanu ilaahiyihii aabbayowgaya ka tagno ama xoolahanaga sidaan doonno aan ku samayno wuxuu uhi qawmi ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinati min rabbi xaq haddaan ku taagnahay xagga alle ka yimi warazaqanii minhu risqan xasana ilaahay risqi wanaagsan isiiyo rasuulnimadu ka mid tahay uriid bal ka warrama xaaladaa ka warrama wamaa uriidu ma anu khaalifakum inaan idiin dabamaro ilaa maa anhaakum canhu in uriidu maa uriidu ma rabo ila alislaax wanaajin mooye ma sadacto intaan karo wamaa tawfiiqii ilaa billaah waafajintaydana waa alla un calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib yaa qowmi tolkayow laa yajrimanakum yuuna idinku xambaarin shiqaaqii aniga doodaad ila doodaysaan khilaafkaad iskhilaafsan tihiin an yusiibakum inuu idin asiibo milu maa asaaba wixii asiibay qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma wamaa qawmu luudin luud qomkiisiina minkum xaggiina bibaciidin kama foga qawmu luud waa agtiina wastakfiruu rabbakum rabbigin ka qofraan dalba dembigii hore uma tuubuu ileyhi u tooba keena dembiga dambe ina rabbi rabbigay raxiimu naxariis badna weeye waduudun jecel awliyada jecel iyo muminiinta jecel wuxuu i yayna idinku kalifin doodan aada ila doodaysaan iyo khilaafka intaad dembi samaysaan ummadaha hore waay ku dhaidinku taa dambi samays macnaha daydadan aada idiidantihiin dambi intaad samaysaan dembigiibaa meesha ka go-an doodan ila doodaysaan eed iga soo horjeedaan intaad dembi samaysaan ood xaqa diidaan ummadaha hore wixii ku dhacayaanu idinku dhicin qowmu luudna idinkama foga zaman ahaan iyo makaan ahaanba zaman ahaan markuu burburay qowmu luud iyo qowmu shucayb markay burbureen way isku dhawaayeen zaman ahaan degaan ahaanna way isku dhawaayeeno waa shaam labaduba wayaa qowmi tolkayow laa yajrimanakum yuuna idinku kallifin idinku riixin shiqaaqii aniga doodan aada ila doodaysaan ee dembiga samaynaysaan an yusiibakum inuu idin asiibo milu maa asaaba wixii asiibay qowma nuuxin nuux qoomkiisii aw qowma huudin huud qoomkiisii aw qowma saalixin saalix qoomkiisii wamaa qowmu luuin luud qoomkiisu bibaciidi kuwa idinka fogmaa minkum idinka xaggiina zabanan wa makaanan isku meel baad joogtaan wastakfiruu rabbakum rabbigiin ka qufraan dalba dembigii tegey uma tuubuu ileyhi u tooba keena ina rabbii rabbigay raxiimu ka naxariista wey waduudun awliyadiisa jecel muminiinta jecel qaaluu waxay idhin yaa shucaybu shucaybo maa nafqahu ma fahmayno kaiiran in badanoo mimaa taquulu waxaanaad leedahay wainaa anaguna la naraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdayada daciifan tabardara idaantoodo aan wax kuu gargaarahaynin walowlaa rahtuka qabiilkaagu hadduuna jiri lahayn la rajamnaaka dhagax baan kugu dili lahayn wamaa anta adiguna ma tihid calaynaa dusheeda bicasiizi nin qaalia ah ma tihid baydi nin xurmale agtayada ma tihid baydi waxay wa shucay waxa aad sheegi horta waxba ka garamayn waa la isa soo bixin iyo cadaab baa jira iyo waxaan aad sheegaysaano maba garanayno ma fahmayno midda kale daciif baa tahay bayna wax ku garab taaganoo tolihi ma joogo meesha qabiilkaagaanu kugu xurmaynoo anaga nala weyne waa horaan dhagax kugu dili lahayn qaalina nalama tiidba nin qiima lacagtayada kama tihid ba yidhaha hadal cajiiba igu jawaabay wuxuu yidhi yaa shucaybu shucaybo nafqahu ma fahmayno ma garanayno kaiiran in badanoo mimaa taquulu waxaanaad leedahay waa soo bixiniyo cadaab iyo naariyo maba fahmayno wainaa anaguna la naraaka waan ku aragnaa fiinaa dhexdayada daciifan tabardaro intaanto wax ku garab taagan ma walowlaa rahduka qabiilkaagu hadduuna jiri lahayna larajamnaaka dhagax baan kugu dili lahay wamaa anta adiguna ma tiid calaynaa dushayaed bicasiizi nin qaalia ma tiid qaale wuxuu idhi yaa qawmi tolkayo arrahdiyi ma tolkaybaa acazu idinkala qaalisan calaykum dushiina min allaahi alle watakadtumuuhu dhinacii alle waxaad ka yeelateen yacni xaqii waraa'akum gadaashiinaad dhigteen dihiriyan dhabarkaadna u dudeen yacni waa luqaa'i carabtu shayga ay nacaan bay yidhaaheen dhabarkaagaad yeeshoo dhabarkaad u duday oo xagga dambaad ka tuusay shayga waa la nacay kuba siin jeed haddaad doontee xagga dambu ka tuuray bay yay yidhaahdeen rabbi rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan muxuudun wuuba koobayba way qoran yihiin wuxuu yidhi niman yahow tolka igu cadaadinaya ma tolkaybaa alla idinkala qaalisan ilaahay dhinaciisii wixii xagga alla jirayna xagga dambaabad ka tuurteen ilaahayna waa idin ogyahay ogaada wey idinla xisaabtami wey qaal wuxuu hi tolkayo arahdi ma jamaacadayda iyo tolkay yaa acazu idinkala qaalisan calaykum dushiinna min allaahi alle watakudtumuuhu alle dhinaciisiina waxaad ka yeesheen yani cibaadadii alle laidinku baaqi waraakum gadaashiina dihriyan dhabarkaad u dudeen ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan muxiidun kii koobay wayaa qowmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanitum dariiqadaa aada ku taagantihiin ku camal fala inii aniguna caamilun waxaan camal fali calaa ariiqatii sidaa aada u dhaqmaysaan u dhaqma anigu saan u dhaqmi baan u dhaqmi sawfa taclamuuna mar dambaad ogaan doontaan man yatiihi qofkuu u yimaado cadaabun cadaab yuqsiyihi dulleeya yowmain axad huwa isaw kaadibun beenaala ah wartaqibuu suga waxa dhici doona inii aniguna macakum miciina raqiib waan suga tolkay hadda wuu ka samray farro ka qaaday sida aada u dhaqan tihiin idinku ahaada anna waxaan ku camalfalay sidaanoo dhaqmahay laakiin waxaad arki doontaan cidda cadaab duleeyaa helo ee beenaalo ah waxa dhacana aynu wada sugno aan ka wada dhursugno waay yaa qawmi tolka icmaluu camal fala shaqaysta calaa ariiqatikum calaa makaanatikum waa isla mid dariiqadiinaa ku shaqaysta inii anigu caamilun waan ku camalfalay calaa ariiqatii sawfa taclamuuna mar dambead ogaan doontaan man yatiihi qofku u yimaado cadaabun cadaab yuqsiihi duleeya iyo waman axad huwa isagu kaadibun beenaalo ah wartaqibuu suga sida wax u dhacaan inii aniguna macakum ciina raqibun waan sugay walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkayagu markuu yimid waa amarkii ciqaabta najaynaa waa nabadgelinay shucayba iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo macahu isaga maciisaha biraxmatin raxmad baan ku nabadgelinay midnaa xagga yaa ka ahaata waakhadat aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu dulmi sameeyey aseyxatu dhawaaq fa asbaxuu way ahaadeen fii daarin guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwa kogsanoo runduday ahaadeenoo jilbiiba yay ahaadeen allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay amarkii ciqaabtu markuu yimid shucayb iyo intii la jirtay way nabadgaleen raxmad allay ku nabadgaleen kuwii kalena sayxa haleeshay marka saddex cadaab baa qoladan haleeshay cadaab walba wixii u munaasab ahaa yaa lagu ag sheegay suuratulcaraaf waxay dhihiin lanukhrijannaka yaa shucayb waan ku bixinaynaa bay yidhaahdeen cadaabkii ku dhacay meeshaasaa lagu agsheego rajfa meeshii soo ma ayna bixin ma dhihin nabigii waan bixinay iyagaa la bixiyey waa rajfa suuratu shucaraa asqid calaynaa kisafan min asamaa bay dhihin bal dusha naga soo riixda aad ku sheegayso cadaabu yowmi dulla dushuu kaga soo dhacay meeshana markii hadal tiro iyo aflagaado ka bixi waaye yaa lagu qayliyo lagu saay saddexdaa cadaabba way ku dhaceen mid walbana meeshii munaasab ahayd yaa lagu sheegay marka ma jiro laba ummadoodoo isku cadaab ku dhacay oon ahayn qawmu saalix iyo qawmu shacayb walamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkayagii najaynaa waa nabadgelina shucayban shucayb iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay oo maahu isaga la jiray biraxmatin raxmadoo mina annagaa fadliga ayaan ku nabadgelinay waakhadat aladiina dalamuu kuwii dulmi sameeyeyna waxaa qabtay aseexatu waa lagu dhawaaqay jibriil baa ku dhawaaqay markaasi naftiiba ka baxday fa asbaxuu way ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda jaasimiina jusuumku waa jilbaho dhulka lagu hayo afkana dhulka lagu hayo waa qalalaan jaasimiina kuwa qalalan ayay noqdeen kaan fiihaa daarta dhexdeeda guryahooda dhexdooda iyagoon weligood bay ahaanin sidayn dhaqdhaqaaq iyo jawaab midna ulahayn alaa bucda fogaan raxmadda laga fogeeyey yaa limadyana madyan u sugnaatay kamaa bacida tamuudu reer tamuud siday raxmadda uga fogaadeen siday reer tamuud raxmadda uga fogaadeen yaa reer shucayb ummaddiisiina raxmadda reer madyan uga fogaadeen alaa bucdan fogaan baa u sugnaatay limadyana reer walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi muusa muuse biaayaatina aayadaha yagii baan la diray iyo wasuldaanin xujo mubeynin oo cad oon qarsoonayn aayadaha dee nabiyulaahi muusa way badnaayeen sagaalkii aayadoode sagaalkii mucjizo ilaa kow iyo toban yaa lagu sheegay qur-aanka aayadihii baa loo diray gacantii baa kamid ahayd cadaanaysay ushii maska noqonaysay injirtii iyo wixii lagu sii daayey way badnaayeen halgan dheer buu yuu nabigu galay walqad arsalnaa waan diray muusa muuse biaayaatina aayadaha iyagaan la diray iyo wa suldaanin xujo mubiinin oo cad ilaa fircawna baanu diray iyo wamala'ihi jamaacadiisii fatabacuu way raaceen amra fircoona fircoon amarkiisay raaceen amarkii nabiyullaahi muuse way diideen fircoon bay ka tala qaateen wamaa amru fircoona fircoon amarkiisuna ma aha birashiidin mid toosan ma sawaab ma aha markuu nabiyullaahi muusa u keenay way ka amar diideenoo fircoon bay raaceen qisadu waa kay dheerayde waay meelaha badan layskaga hor yimid waay ilaa fircoona baan u diray nabiyulaahi muusa iyo wamalahi jamaacadiisii fatabacuu waxay raaceen amra fircawna fircoon amarkiisii iyo taladiisii bay raaceen wamaa amru fircawna fircoon taladiisu iyo amarkiisu ma aha birashiidin wax toosan ma aha yaqdumu u hogaamin qowmuhu tolkii yowma alqiyaamati wuu hormari isagaa hormari fa uradahum wuxuu ku aroorin annaara naartuu ku aroorin aroorka mataqaana xoolaha oo kale wabisa waxaa xun alwirdu aroor almawrudu oo loo arooray waa naarta meel lagu arooro meesha u xun wey fircoon siday uu adduunka uu u lumiyey qiyaamahana naartu u horseeda u hor socon qof kasta fikrad isagu leeyahay ku hogaamiya naartana wuu hogaamin wey ku ogow taa ku ogow fircoon keliya maaha yaqdumu wuu hogaamin wuu hormari qawmuhu tolkii yowma alqiyaamati fa awradahum wuxuu ku aroorin annaara naartu ku aroorin wa bisa waxaa xun alwirdu aroor almawruudu ileyhi oo loo wa utbicuu waa la raaciyey fii haadihi adduunyadan la joogo lacnatan raxmad ka dheerayn iyo yowma alqiyaamati labada aakhariya adduunba lacnad baa dul saare adkhiluu aala fircauna ashadd alcadaab waxaa ugu cadaab kulul baa layidhi khalqiga oo dhan aala fircaun baa ugu cadaab kulul baa layidhi iyo musawiriinta kuwa dadka sawira sawirkan maaha camerada waa ka kale wautbicuu waxaa la raaciyey fii haadihi adduunyadan dhexdeeda lacnatan lacnad baa la raaciyey iyo wa yowma alqiyaamati labadaba bisa waxaa xun arriftu kaalmayn ama waxsiin almarfuuda oo la isa siiyo waa naarde wax la isa siiyo oo la isku galadaysto naar baa ugu xun waa jeesjees bay ka dhigan tahay wax la isa siiyo maxaa ugu xun naar baa ugu xun biisa waxaa xun alriftu cadiyo ama kaalmayn ama waxsiin almarfuuda oo la isa siiyo nabiylahi maxamed waxaa warkaa faraha badan ee lasoo sheegay waa magaalooyinkii kaa horeeyey wararkoodii naqusu waan kaaga qisoona calayka dushaan minhaa waxaa ka mid a qaryadaha qaa'imun mid taaganoon baabi'in iyo xasiidun mid baaba'day oo la gooyey sida sida zarciga oo kale la jaray ka mid culamada qaar baa ku fasira qaa'imunta kuwa calaamadoodii joogto waana isla mid iyo kuwa la baabi'iyey kuwa calaamadoodii joogta kuwa camiran qudhooda calaamadoodii baa joogta nabilahi maxamed waxaa loo sheegay dadkaa looga qisooday inay sidaa yihiin qisadaa faraha badanna nabiyullaahi maxamed waayo aragnimona wuu ka qaadan waana cilmi inaga ina soo gaadhay wey taariikh dhaba ah wey aynu ku dayan karno ka wacdi qaadan karno daali min ambaail qura magaalooyinka wararkoodii wey naqusuhu waan kaaga qisoonay caleyka dushaada minaa waxaa kamida magaalooyinka qaaimun mid taagan oo calaamooyinkeedii muuqdaan waxsiidintu la baabi'iyey wamaa dalamnaa dadka sidaa loo ciqaabay ma anaan dulmiyin walaakin dalamuu anfusahum iyagaa naftooda dulmiyey alla subxaana wa tacaala ciqaabta aan ku riday dulmi ma ahayn iyagaa galabsaday famaa aknad kama difaacin kama deeqin canhum xaggooda aalihatuhum ilaahyahoodu allatii aalihadii yadcuuna ay caabudayeen min duuni alla keyrkii min shayin in yarbahaata kama difaacin lamaa jaaa markuu yimid amr rabbika rabbiga amarkiisu ilaahyi waxwey tari waaye wamaa zaaduuhum uma ziyaadinin ilaahyuhu kuwii caabudi jiray kayra tatbiibin khasaaro mooye wax kaloma kordhin mar hadda innagana waa inaa haysataa ogow waxaan allah in haddaad caabudo ducada ducaau masala iyo ducaau cibaada labadaba qur-aanka way ku jiraan ducaau cibaada waa qof shay la caabudo ducaau masalana waa baryo labaduba waa cibaado wey innaga waa inaa haysataa haddaad waxaan alla ahayn wax ka doonto sidaasoo kale unbaa ku haysatay ogow geed haddaad caabudo shayga inaad waa ilaah tiraa waxba shardi ma aha ee wixii alla lahaa inaad u tiirisa wey geed meeshaa taagan haddaad tidaado waan barakaysan waa khatare ogow iska jirsha wamaa dalamnaahum alla ma dulmiin bimanaan dulmiin walaakin dalamuu anfusahum naftooday dulmiyeen oo iyagaa dembiga galabsaday ee alla ma aana ciqaabeen buu leeyahay famaa aknad kagama filaanin kama difaacin canhum xaggooda aalihatum ilaahyahoodii allatii aalihadii yadcuuna ay caabudayeen min duunilahi alla keyrka ma sheegeen in yarba ha ahaatee lamaa jaaa amruhum lamaa jaaa markuu u yimid amru rabbika rabbiga amarkiisa wamaa zaaduuhum uma siyaadinin hayra tatbiibin khasaaro waxaan ahayn wakadalika waa sidaa akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa idaa akhada alquraa magaalo markuu qabto wahiya daalimatun daalimadna ay tahay ina akhdahu alla qabashadiisu aliimun mulimu kii xanuun kulul wey shadiidun oo adag wey inagaa layna sheegayaa ogow qaryo kasta oo dulmi samayso oo xaqa diida sida kuwaa loo qabta unbaa loo qaban hadda filwaqti alxaadir way joogtaa marka intii nabiyullaahi muuse ka horeysay ummadaha waa la baabi'in jiray laakiin intii ka dambaysay jihaadka la jideeyey ummad la baabi'iye ma jiro maxaa meeshii galay colaad cudur abaar iska hor imaatin dhibaatooyin badan dhibaatadan baa lagu riday ummad walba allah wuxuu leeyahy wakadaalika sidaasuu ahaaday akhdu rabbika rabbiga qabashadiisu idaa akhada alquraa qaryooyinka markuu qabto wahiya daalimatun ay daalimo tahay ina akhdahu alla qabashadiisu aliimun mulimun tii xanuujisa way shadiidun daran ina fii daalika qisooyinkaa faraha badanee lasoo sheegay la'aayatan waayo aragnimaa ku jirta daliil baa ku jira liman axad khaafa ka baqi cadaab alaakhirati aakhira cadaabkeeda yowmun maalin wey majmuucun la soo ururin lahu fiihi dhexdiisa annaasu dadka wadaalikaasi yowmu wey mashhuudun goobjoog loo yahay faajirkii iyo kii fiicnaa iyo ahlu samihii iyo wixii oo dhan waa maalin goobjoog loo yahay baa waxa wey waa arino badan baa kusugan ummadaha lasoo halaagay iyo sababka lagu halaagay iyo meelahay soo mareen iyo sida xaqa loogu geeyey markaad dib u daraasayso waayo ina fii daalika wararkaa la soo maray laaayatan daliil baa ku sugan iyo waayo aragnimo liman axad khaafa ka baqi cadaab alaakhirati daalika aakhiradaasi yowmun maalin weeye majmuucun la shirin la isu keeni lahu fiihi dhexdiisa annaasu dadka wadaalika kaasina yowmun wey mashhuubdi goobjoog loo yahay mumin iyo faajirba wamaa nuakhiruhu ma anaan dibdhigin ilaa muddo tirsan allahay bay u xisaabantahay akaada ukfiha bu alla yidhi qiyaamada inaan la ogaan karayn akaada ukfiha anigaaba inaan iska qariyo sigay buui inaan iska qariyo yaan sigay buui cid ogaan kartaa ma jirto waktigeeda allahu a wamaa nuakhiruhu ma anaan dibdhigin yoomkaa isaga ah ilaa liajalin muddo mooye macduudin tirsan yowma maalin weeye yatii iman yatii weeye oo hadda wax jasmiyaa ma jire qiraa'adaa sidana laa takalamu ayna hadlaynin nafsu nafina ilaa biidnihi alle idinkiisa mooyaane fa minhum dadka waxaa ka mid a ah shaqiyun mid ayaan daran iyo wasaciidun mid ayaan baran labadaasaa la isugu jiraa mid saddexaad ma jiro labadaasaa la isugu jiraa markaa luqa ahaan yatii hadda wax jazmiyo ficilkaa ma jiro ee sidaa unbaa la aqriyayo yadii way ka maqan tahay laakiin yada wax laa takalamu ayna hadlaynin nafsu nafina ilaa biidin alle idinkiisa mooyaane fa minhum waxaa ka mid a ah shaqiyun ku ayaan daran wasaciidun ku ayaan badan fa ama aladiina kuwa shaquu ayaan daraaday fa fi naari naartay ku sugan yihiin lahum fiihaa waxaa u sugnaaday fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun wa shahiiqun hiinraa zafiirku waa neefta dib u noqonaysa shahiiquna waa ta soo sida dameeraho kale waa sidaasoo kale hiifaag yaa u sugnaaday maalinta khaalidiina way ku waari fiihaa naarta dhexdeeda maadaamat isamaawaatu samadu intay daaimtay walardu ardadu ilaa maa shaaa rabuka rabbigaa intuu doono mooye ina rabbaka rabbigaa facaalun ka sameeyo wey limaa yuriidu shaqigu naar yuu ku jiraa kuna waari marka labadan masale maadaama samaawaatu walardu ilaa maa shaa istisnaha aada bay culimmadu macnaheeda meel aad bay u saari kari waay haddee naartii waa lagu raagi baa haddana maadaama samaawaatu waalardu baa lay marka axsanu maa qiila laba masalo baynu ku fasirayna maadaama ti samaawaatu waalardu carabta luqadeeda yaa waxay abad uga jeedaan bay saa isticmaalaan maadaama leylu maa jana leylu sidaa iyo sidaas yeeli maayo inta habeen joogo abad bay uga jeedaan taas weeyo maadaama samaawaat walard waa sax sidaas waxaa kaloo jira jannada iyo naartuba samaya arday leeyihiin ah, samaya arday le marka waa kuwa naarta iyo jannada samadooda ardadoodu intay joogaan way ku jirayaan taa hadalka ma jooga ilaa maa shaaa rabuka waa istin istinaasi muxuu yahay awqaad waxaa jirta ayna naarta gelayninoo intayna weli naarta gaadhin waa intuu ka sokeeyo intayna weli naarta gaadhin intaasaynu ku daynanaa hadallo badan bay culimadu ka leeyihin faama aladiina kuwa shaquu ayaan daraaday fa fi naari ku jiraan yay ahaanayaan lahum waxaa u naarta dhexdeeda zafiirun washayiqun hiin raag khaalidiina fiiha waa ku waaraya maadaamat isamaawaatu samadu intay daaimto iyo walardu ardadu intay daaimto samada jannada iyo ardada jannada iyo naartu intay daaimaan ilaa maasha allahu ilaa maashaa rabuka rabbigaa intuu doono waxa weeye ilaa maa shaaa rabuka oo ah inta aan weli la gaadhin intaasay ka sokeeya ina rabbaka rabbigaa facaalun wuxuu fala limaa yuriidu wuxuu doono waama aladiina kuwa sucuduu la liibaaniyey hadda ficilku waa majhuul laakiin liibaane unbay ka dhigan tahay waama aladiina kuwa sucuduu la guuleeyoo la liibaaniyey fa fi ljannati bay ku jirayaan fa fi ljannati bay ahaanayaan khaalidiina fiiha way ku waani maadaamat isamaawaatu waalardu samadii ardadu intay daainto waa samada iyo ardada jannada iyo naarta wey inbnabaa lagu a ilaa maashaa rabuka rabbigaa intuu doono mooye o taa waxaa maashaa rabbukadan waxaa la yidhi jiritaanka jannada lagu jiro waa alla tafadul uu marka hadduu alla doono wuu idinka soo saari karaa bay ka dhiganta hadduu alla doono wuu idinka soo saari karaa yani waxa aan isku fasirayno waa inta aan is-iri way ugu roon tahay culimadu khilaaf badan bay ka leeyihin waama aladiina kuwii sucuduu la liibaaniyey fa fi ljannati bay ku sugan yihiin khaalidiina xaale ay ku waarayaan fiihaa maadaamati samaawaati waalardu jannada iyo naarta ardadoodai iyo samadooda ilaa maa shaaa rabuka rabbigaa intuu doono oo intaan weli jannadaba la gaadhin ama ilaahay tafadulkiisa hadduu doono daw idinka saari karaa laakiin inaga saari maayo cadaacan siin weeye oo kayra majduudin ku cadaaan waa siin kayra majduudin aan go-aynin weligeed aan go-aynin alla subxana wataala